kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiista arwadaxa ku aasaasantaha shanta bisha oktoobar sanadda qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah kumuu noqon doonaa qofka bedeli kale kevin mcarthy inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee mareykanka oad dhegeysan doontaan warbixin laga qoray xilli ololaha doorashada mareykanku ay si xoog lagu soconayaan waa kuma guuleystaha abaalmarinta nobel briska ee dhanka tacliinta oo ay bixiso nacad laga leeyahay wadanka sweden waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa ciidamada israa'el oo laba ruux oo dhallinyaro ah ku diray daanta galbeed xilli weli ay socdaan iska horimaadada u dhexeeya shacabka falastiin iyo ciidamada israa'el oo doonaya inay barakiciyaan qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordhaa xubnihii joogtadaha ah, warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n n dhexeeyo ciyaar guda dhegeysti ismoodsiis ayaad maqleyseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta muuse ismaaciil qaliinle iyo faham cabdulaahi kaayin maandeeq eredeystan waxaa iskale abwaan maxamed umar huriyo waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn qeybaha hore ee barnaamijka kulanka kenn eedan gudan gala dhegeystayaal aynu ku bilowna ee soomaaliya ayaa waxay ka hadashay markaa dagaal qarar oo saacadihii lasoo dhaafay iyo maalinimadii shalayta ahayd baa ka dhacay qeybo kamida ah gobolka mudug gaar ahaana deegaanka shabeelow iyo sidoo kale deegaana hoos yimaada wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud awees jaamac ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo markaa sheegay in ilaa boqol xubnood oo kamid a ah shabaab lagu diray dagaalka sidoo kale wuxuu ka hadlay duqeymo ka dhacay qeybo kamid ah gobolada shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose uu sheegay in lagu dilay xubno iyo saraakiil ka tirsan shabaab waa kan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud awees jaamac oo arrimaha faahfaahin ka bixinaya bismillahi raxmaan raxiim ciidamada xoogga dalka daraawiishta galmudug ee ku sugan koonfurta mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jiha ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka shabeellow iyo godad ay ku dhuumaalaysanayeen khawaariijta halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey cadowga in ka badan boqol meydadkooda ayay khawaariijtu ka qaadeen goobta dagaalka iyagoo ku daadguureeyay ilaa iyo saddex gaari waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas ka badan oo weli goobta daadsan ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guulaystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen khawaariijta oo ahaa dhul howd ah ay qorshaysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga waxaan bulshada soomaaliyeed la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesayaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifaynayo khawaariijka farxadka ee ku baxsaday hawdka deegaanka shabeellow dhinac kale ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle halkaas oo in ka badan toban maalmood ay ku goodonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan khawaariijta waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagaynaa inta badan khawaariijta halkaasi lagu go'doomiye la laayay sidoo kalena ciidanka qaran ku guulaystay in muddadii khawaariijtu ay go'doonsanayd aysan helin wax saad ah ama gurmada iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan ama meesha ay ka baxsadaan goobo badanna laga qabsaday dadka soomaaliyeed waxay indhahooda ku arki karaan jabka iyo xasuuqa khawaarijtu ku gaaray howlgalladan markay ciidanka qaranka iyo geesayaasha dadka deegaanka gudaha u galaan dhulkan hawdka ah oo hadda ay dhinac kasta ka joogaan labada bilood ee lasoo dhaafay jabka khawaariijta uu ahaa mid iska soo dabadhacaya marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ee ka socday galmudug hirshabeelle halkaasoo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalka lagu ciribtarayo khawaariijta oo labadii bil ugu dambey si qorshaysan oo hakad lahayn uga socday dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaalaysan jirtay deegaanadaasi dagaalo toos ay howlgallo gaaro khawaariijta jabxowle lagu gaarsiiyey ayay dowladdu samaysay labadii bil ee lasoo dhaafay ilaa iyo sagaaliyo toban horjooge ayaana lagu qaarijiyay dagaalada ka socda dawlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan khawaariijtu ay aad u kooban yihiin horjoogayaashaasi labaiy toban ka ah waxaa lagu dilay howlgallada hirshabeelle ka socda halka toddoba ka mida ah lagu dilay galmudug sidoo kale waxaa dhaawac culus la gaarsiiyey horjooge khaliif gaambe oo ahaa horjoogihii ugu sarreeya jabhadaha khawaariijta ee galmudug saddex horjoogo muhiim u ahaa khawaariijta ayaa inta howlgalladu socdeen isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo geesiyaasha degaanka dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ka warhaysa in toddoba horjooge oo shan ka mid ay ku dhumaalisanayaan hirshabeelle halka labada kalena ku jiraan hawdka galmudug ciidamada qalabka sidan ay ku daba joogaan beegsiga lagu laayay inta badan horjoogayaashii khawaariijta waxaa sii dheer boqolaal maleeshiyaad ah oo laga dilay khawaariijta oo lagu qaarijiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay galmudug hirshabeelle halka dhaawacna sida saraakiisha ciidamadu ay xaqiijinayaan ay kor u dhaafayso ilaa iyo shan boqol howlgalkii ugu dambeeyey oo isku kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo sidoo kale lagu dilay horjoogii khawaariijta u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka shabeellaha hoose laba maleeshiya la socotay xubin kale oo ay u adeegsan jireen soo ururinta lacagaha baadda ah ayaa iyana ah in mid aan maanta la doonayn aan la wadaagno shacabka horjoogahaasi oo lagu magacaabi jiray faaraxyare iyo xubnaha kale ee wehelinaya ayaa howlgalka lagu beegsaday xilli ay marayeen tuulada redabley oo u dhexaysa deegaanada mubaarak iyo unguji ee gobolka shabeellaha hoose maxamuud xasan kadiye biriq ayaa isna jira oo ahaa oday dhaqameed ay si macmila u samaysteen khawaariijta kaasoo u qaabilsanaa soo ururinta lacagaha iyo dacwooyinka qabiilka ah si gaarna ugu xilsaarnaa ceelasha biyaha ilaa unguji ayaa isna lagu soo afjaray amaba lagu qaarijiyey howlgalkaasi dowladda oo haddaba kaashanaysa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa ka go'an in la ciqaabo dhagarqabayaasha khawaariijta ee ku dhiiran falalka shacabka iyo dalka lagu dhibaataynayo islamarkaana ka dhig adeega in ay ka haraan fikirka iyo ficilada khawaariijta ah ciidamada qalabka sida iyo dowladda soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka go'an iyagoo dagaalkan ku jira inay ilaaliyaan xeerarka dhaqanka iyo weliba diinta islaamka sida ay farayso marka goobaha dagaalka la joogo waad mahadsantihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya daawud aweys jaamac ayuu ahaa oo isagu ka warbixinayay arrimo badan oo ku aadan howlgallo iyo dagaalo ka dhana al-shabaab oo ka socday qeybo kamid ah deegaanada galmudug hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kale xafiiska hantiyarka guud ee qaranka ayaa waxa uu digniin u diray shirkado iyo shakhsiyaad la sheegay inay ku howlan yihiin dhoofinta qodista iyo burburinta agabka warshadaha dalka waxaana markaa la faray inay si deg dega ah u joojiyaan qoraal ka soo baxay xafiiska hantidhoorka guud ee qaranka waxaa lagu yiri ilaalinta xarumaha iyo qalabka warshadaha dalka xafiiska hantidhoorka guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu ogaaday in shirkado iyo shakhsiyaad ka ganacsada biraha duuga ah ee scrab loo yaqaano ay qodayaan dhulka xarumaha warshadaha kala duwan ee dalka qaarkood sida warshada sifeynta badroolka ee ku taala duleedka muqdisho ama ay dhoofinayaan agabka yaal xarumaha warshadaha iyo qalabka dhulka hoostiisa ku jira si waafaqsan qodobada shanaad sharciga soo baxay tobankii bishii sagaalaad xafiiska hantidoorka guud ee qaranka waxa uu mas-uul ka yahay ilaalinta baarista hantidhowr iyo korjoogteynta hantida qaranka haddaba xafiiska hantidhowrka guud isaga oo gudanaya waajibaadkiisa sharciga saaray waxa uu ku wargelinayaa dhammaan shirkadaha ku howlan dhoofinta qodista burburinta agabka warshadaha dalka inay si deg dega ah u joojiyaan si lamid ah waxauu la socodsiinayaa guud ahaan shirkadaha dhoofiya biraha duuga ah inaysan marna fasax ah u haysan qaadashada iyo dhoofinta qalabka yaal xarumaha warshadaha dalka iyo agabka ku jira dhulka hoostiisa waxaana markaa xafiiska antidhowrka guud uu qornaa qoraalkan aynu akhrinay sidaana waxaa digniin loogu diray shakhsiyaad iyo sidoo kale kuwo kale oo la sheegay inay markaa ku howlanaayeen dhoofinta iyo inay markaa sameeyaan inay qodaan waxyaabaha ku jira dhulka hoostiisa oo markaa u muuqda wax ay diiday dowladda soomaaliya dhinaca kale shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa markaa lagu meelmariyey hindashiciyaadka arrimaha xajka iyo xeer xeernidaamyaha xuquuqda bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadka kadib markii ay yeesheen kulankoodii caadiga ahaa ee toddobaadlaha shuruucdan la ansixiyey waxaa soo kala gudbiyey wasaaradaha caafimaadka daryeelka iyo bulshada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaana la sheegay inuu muhiimad gaara u leeyahay arrimaha ku aadan xujayda iyo daryeelka bukaanka shirka waxaa gudoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo la xiriira amniga guud ee dalka dhaqaalaha deen cafinta iyo aqoon iswadaarsiga istaraatiijiyadda ee xubnaha golaha wasiirada waxaana ugu dambeyn la sheegay in shirka golaha wasiirada lagu bogaadiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladdu ay ka sameynayeen qeybo kamid ah gobolada dalka dhinaca kalena xubnaha mucaaridka koonfur galbeed ayaa waxay markaa sheegeen in marnabo aysan bedelin ajandahooda ku aadan inay tagaan magaalada baydhabo xilli weli uu taagan yahay khilaafka u udhexeeya hogaanka koonfur galbeed cabdicaiis xasan maxamed laftagreen iyo xubnaha mucaaridka oo doonaya in doorasho la qabto xilli hogaanka koonfur galbeed iyona ay ka cagajiidayaan qabashada doorashada gudoomiyihi hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu markaa ka hadlay arrimaha isagoo sheegay inay mar kale kulamadooda sii wadi doonaan wuxuuna ka hadlay kulamo ay la qaateen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xubno kamid a ah beesha caalamka iyo sidoo kale sida ay sheegeen dadka marka ay ka go-do ama talada kuleh siyaasada koonfur galbeed waa kan gudoomiyii hore golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan sida aad la socotaan labadan todobaad aan soo dhaafnay waxaan wadnay la tashi ballaaran ee ku wajahan doorka shacabka koonfur galbeed ee ku aadan la dagaalanka khawaariijta iyo fulinta heshiiskii afartii bishii februari ee doorashada koonfur galbeed oo ay wargarwadeen ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka la tashigaasi waxaannu la kulannay madaxda dalka ee ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka sidaasi oo kale waxaan la tashi la yeelanay shacabka ka soo jeeda koonfur galbeed bishii soddonka bishii setembar waxaanu qabannay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen shacabka koonfur galbeed isla markaasna aan isku weydaarsanay afkaar iyo la tashi ku aadan labada arrimood ee aan soo sheegay sidaasi oo kale waxaan la kulannay bulshada caalamka waxaan la kulannay internationalka sida safaaradda u k u s a iyo safaaradda ethoobiya iyo ergeyga gaarka ee african union ahna madaxa artemis sidaasi oo kale waxaan la kulannay siyaasiyiin kala duwan ee soomaaliyeed hadda marka ugu dambaysay qorshahanaga wuxuu ahaa bisha eh, shanteeda inaan eh, eh, u amabaxno magaalada baydhabo halkaasi ay ka bilaabato qorshihii doorashada iyo qorshihii la dagaalanka codsi noogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud awgeed bisha shanteedii waa bedelnay waxaan eh, go'aansannay in codsigaasi aan ajiibno eh, aan aadno dhuusamareeb halkaasi madaxweynaha aan kula kulanno qorshaha annagii weli sidii uu u nool yahay waxaan qorshaysannay baydhabo inaan aadi doonno madaxweynaha markaan ka soo noqonno aniga ilama aha dhuusmareeb ma joogo waxay la tahay baydhabu jooga waana kala duwannahay asaga waa nin madaxweyne oo ku jooga hadda heshiis siyaasadeed ku jooga oo dee ay u ogolaadeen dadka reer koonfur galbeed lagana sugaayo doorasho inuu qabto annagana waxaan rabnaa doorashada in la qabto marka qaab aan isu hor fariisan karna maba jirtaba because heshiisa hore u jiray heshiiskaas in la fuliyaan rabnaa annaga marka arrimahan way kala duwan yihiin la tashiga madaxweynaha keliya ayaa muhiim hadda noo ah muhiim nooma aha lafta gareen guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kana mida ah siyaasiyiinta mucaaridka ee ka biya diidan hogaanka koonfur galbeed sida ay haatan wax u wadaan ayuu ahaa weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka ceelina wadangana socotaan dhegeystayaal wiye subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho سيد شرفه دو يا في ما هذا الكهف كله shaduuna ka dhex tume cayaarahaw weli barnaamijka kulankaad socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegno dalka mareykankana mareykanka golaha wakiilada ayaa meesha ka saaray gudoomiyihii golaha wakiilada markii ugu horeysay muddo laba boqol afar iyo soddon sano ah kadib taariikhda wadanka mareykanka iyadoo xisbiga jamhuurigu ay markaan u muuqdaan inay dadaal ugu jiraan inay iyagu helaan markaan oo ay markaa helaan gudoomiyaha golaha wakiilada oo inta badan ay ku fariistaan kursiga xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee dalka mareykanka hogaamiyihii jamhuuriga matalayay kefi makathi ayaa markaa laga eriyey shaqada kadib markii doorasho dhacday ama codeyn la dhacday meesha looga saaray dhowaan haddaba waxaynu eegi doonaa waxay warbaahintu ka qortay markaa la eego haatan cidda haysa hogaanka golaha wakiilada iyo sida markaa loo doorto gudoomiyaha golaha wakiilada ee dalkaasi mareykanka haatan waxaa markaa jooga booska laga eriyey ama laga saaray jemi mccarthy oo isagu aan haatan hayn shaqada gudoomiyaha golaha wakiilada mid ka mid ah xubnaha matalaya xisbiga jamhuuriga ee lagu magacaabo patrick mchenry waxa uuna markaa yahay sihaye oo isagu sii joogi doonaa shaqada uu sii wadi doonaa golaha wakiilada inta laga helayo gudoomiyaha golaha wakiilada ee si rasmi rasmiya ah markaa loo dooran doono wuxuuna sii wadi doonaa shaqooyinka laga maarmaanka ah waxaana kamid ah inuu markaasi u hogaamiyo fadhiyada golaha iyo waxyaabaha kale ee markaa aanan u baahnayn sharciya weyn xisbiga jamhuuriga xubno badan ah ayaa markaa u muuqda kuwo doonaya inay helaan inay fursad u helaan marka ayna noqdaan xubnaha gudoomiyaha golaha wakiilada u loolamaya ama xisbiyadu inay kala ritaan oo ay aada ugu loolamaan si xisbiga markaa hela uu fursad badan u heli doono in markaa sidoo kale uu ka imaan karo dhankooda madaxweynaha soo socda ee dalka mareykanka haddaba sidee markaa loo go-aamiyaa ama loo doortaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee dalka mareykanka toddobaadka soo socda waxaa la filayaa xubnaha xisbiyada jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga oo intu badan iyagoo ah labada xisbi ee ugu waaweyn dalka mareykanka kuna loolama doorashooyinka wadanka mareykanka inay si rasmi ah u magacaabaan min hal xubnood oo ka kala socda xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga kuwaasi oo si rasmi rasmiya u loolami doona waxaana si guud loo bixin doonaa codadka guud ee xubnaha golaha wakiilada oo iyagu dooran doonaa mid markaa kamida ah labada xubnood hadduu rabo ha noqdo jamhuuriga ama kan dimuqraadiga kii ku guuleysta codadka ugu badan ee majooriti-ga loo yaqaano ayaana noqon doona gudoomiyaha golaha wakiilada ee wadankaasi mareykanka xubnaha markaa matalaya xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa looga baahan yahay inay iyagu magacaabaan si markaa uu u noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada mid ku yimid doorasho sharciyadna haysta maadaama meesha laga saaray gudoomiyihii golaha wakiilada xubnihii xisbiga jamhuuriga matalaya ee bakathi waxaa qasab ayaa leeyahay gudoomiyaha golaha wakiilada ee doonaya inuu markaa hogaamiyo markaa xubnaha golaha wakiilada inuu helo codka loo yaqaano majoritiga ama codka ugu badan xubnaha codkooda dhiibanaya ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga gudoomiyaha la doorto ee golaha wakiilada ayaana waxa uu hayn doona ayaa laleeyahay shaqada gudoomiyaha ama gudoonka golaha wakiilada ilaa iyo horaanta bisha januari sanada sida ayuunu yahay qorshaha xubnaha haatan markaa u taagan inay qabtaan oo u sharaxan waa xubno badan waxaa kamida ah jimmy jordan oo ohio matala kana mid ah xubnaha ama xubintii ugu horeeyay xisbiga jamhuuriga ee ku dhawaaqa inuu murashax u yahay qabashada ka gudoomiyaha golaha wakiilada ee wadankaasi mareykanka waxaa kaloo kamid a ah xubnaha sharaxa steve scalezie oo isaguna dhawaan ku dhawaaqay inuu markaa doonayo inuu qabto jagada gudoomiyaha golaha wakiilada mareykanka kevin harren ayaa kamid ah iyo xubno kale oo ay markaa kamid yihiin patrick mchenry oo haatan isagu kusimo ah iyo tom emer byron donalds tom cole xakiim javres oo xisbiga dimuqraadiga ka socda ayaa kamid ah xubnaha doonaya inay markaa u loolamaan ama ku loolamaan marka la eego doorashooyinka gudoomiyaha golaha wakiilada ee dhowaan la qabanayo toddobaadka soo aadan dhinaca kalena haddii aynu eegnana warbixinada kale ee barnaamijka waxaa la bixiyey abaalmarinta loo yaqaano nobel briceka ee midda literater-ka ama la siiyo dadka loo arko inay aqoon ahaan aada markaa dunida u aanfaceen waxna kusoo kordhiyeen aqoonyahan u dhashay dalka norway ayaa loo magacaabay inuu noqdo ku guuleystaha abaalmarinta nobel briska ee sanadka mideeda literatureka ama tacliinta vose waxa uu u dhashay dalka norway waxaana loo arkaa inuu yahay aqoon-yahan wax badan kusoo kordhiyay marka la eego tacliinta waxbarashada ixtiraaqeyna ama markaa hindisay waxyaabo badan oo loo arko inay anfacayaan waxbarashada casriga ee dunida waxa uu ka mid ahaa ninkan uuna sidoo kale ku guuleystay inuu qoro inka badan ilaa iyo afar iyo lixdan buug oo qaarkood marka ay yihiin kuwo waaweyn oo ay ku qoran yihiin faallooyin iyo sheekooyinka dhanka tacliinta ah waxaunu ku guuleystay inuu markaa lagu soo daro manaahijta waxbarashada ee yurub iyo guud caalamkaba waxaana markaa ku dhawaaqay inuu abaalmarintan ku guuleystay mats malm oo isagu ah xogayaha macadka waxbarashada ee briceka ama normal briceka bixiya ee dalkaasi sweden waxaana looga dhawaaqay magaalada stockholm ee caasimada wadankaasi sweden wuxuu sheegay in foose loogu wargeliyey inuu isagu yahay ku guuleystaha abaalmarinta nobel brice ee latrasher-ka uuna yahay aqoon-yahan u qalmaa inuu qaato iyadoo oo markaa sidaan uu ku noqday mid wax kusoo kordhiya waxbarashada casriga ah ee dunida sidaana loogu gartay in dadaalkiisi iyo juhdigiisa uu bixiyay loo gartay in la siiyo abaalmarinta nobel briska sanadii hore waxaa ku guuleystay abaalmarinta nobel brice ee literaturka ama culuumta rofesor u dhashay wadankaasi faransiiska qoraan ah laguna magacaabo anie ernax kaasi oo la aaminsanaa inuu isaguna sanadka wax badan kusoo kordhiyay dunida qoray buugaag fara badan oo loo isticmaalo taariikhda dunida iyo kuwo kale oo markaa loo arko inay yihiin kuwo muhiim ah oo markaa la garanayay inay wax badan kusoo kordhiyeen caalamka waxaa markaa caalimkan uu noqday mid wax badan isaguna markaa kusoo kordhiyay sidaa ayuuna ugu guuleystay abaalmarinta brofesorkan u dhashay wadankaasi norway oo la siiyey abaalmarinta noobalka oo loo arko inay tahay abaalmarin aan qof weliba aanu heli karin oo ay u baahan tahay juhdi badan iyo dadaal badan inaad ku bixiso si aad u haynato abaalmarinta weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan nagala socotaan dhegeystayaal com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network jaraable ayaa tahay saygi haddaad maxaa xaaja maare iyo ilmuurugada xaajamaayo keli murugada maniga ka dhacayni mar baad haysaa maniga ka dhacayni mar baad u haysaa mise waa mudaamudaamudaamu birtanaadineeday misaa mudaamudaamudaayo milkanaadi leeday waxaan kaga maqanay meel leer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka aaanani eli mujugne raadkeyga raadkeygaga heystii milankiini ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xalimo qariib mugool iyo maxamuud suleybaan tubaac waxay dhextaalka barnaamijka kulanka ka heleen warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale waxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa soo jeedinaysa mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa shanta bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan siddeetan iyo cisho haddii la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka a ah. maanta kale sanadkii labada kun iyo ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka soomaaliya oo fariisin ku lahaa deegaanka carbiska ayaa weeraray isbitaalka xaawo cabdi oo xilligaasi dad barakacayaal ah ah raashiin loogu qaybinayay maantaoo kalena sanadkii labada kun lix tobankii calanka iyo magaca maamulka hirshabeelle ayaa looga dhawaaqay magaalada jowhar oo ah xarunta maamulka hirshabeelle maantaoo kale sanadkii labada kun sideed iyo tobankii wasaaradda amniga gudaha ayaa mukhtaar roobow ka hor istaagtay inuu u tartamo xilka madaxweynaha koonfur galbeed maantoo kale sanadka markuu ahaa kun afar ciidamadii yuhuudda ayaa laga saaray gobolka bafaariya ee koonfur bari dalka jarmalka maantoo kale sanadkii kun sideed inta badan magaalada kalkata ee dalka hindiya ayaa waxaa burburiyey duufaan aada u baaxad weyneed waxaana ku dhintay duufaantaasi ku dhowaad lixdan kun oo qof maantoo kale sanadii kun sagaal boqol iyo ayaa madax bannaanidiisa ka qaatay turkiga oo gumaysan jiray maantaoo kalena sanadkii kun sagaal tobankii waddanka burtuqiiska ayaa ku dhawaaqay inay tahay jamhuuriyad madax bannaan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal tobankii ciidanka dalka talyaaniga ayaa qabsaday caasimada liibiya ee triboli guud ahaan waa xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsan tahay luul maxamuud oo nala socodsiineysay xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka k warbixinada kale ee barnaamijka haddii aynu eegnana ciidamada israel ayaa waxa ay laba ruux oo falastiiniyiina ku dileen qeybo kamid a ah daanta galbeed iyadoo markaa sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ciidamada israel ayaa dilay laba ruux oo falastiiniyiina kadib markii iskoormadu dhexmaray shacabka falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada milatariga israel oo la sheegay inay weerar ku qaadeen goobo ay deganaayeen dad rayada oo markaa falastiiniyiin way ay inay markaa ay ka kiciyaan deegaanka si ay ugu deegaameeyaan dadka kale ee israa'iiliyiinta milatariga israel iyaguna waxaay markaa ku doodayaan inay markaa weerareen kooxa ay sheegeen inay iyagu weerar kusoo qaadeen ayna ka shakiyeen gawaaridooda halkaana ay ku toogteen laba ruux tuulada lagu magacaabo shuva oo ku taala halka loo yaqaano tulcrem area ciidamadeenu weerar ayay qaadeen kadib markii rasaasay kusoo rideen kooxa argagixiso ah ayaa lagu yiri in qoraal soo baxay militariga israel ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada israel ay weerar ku qaadaan dad falastiiniyiin oo rayada ayna ku dilaan halka loo yaqaano tolkrem wariyaha al jazeera uga soo mara marra maala niida ibraahim ayaa kusoo waramaysa in markaa ciidamada israel ay joogto ka dhigeen muddooyinkii lasoo dhaafay weerarada ay ku qaadayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta taasi oo markaa loo arko inay tahay dhibaato aada u xoog badan oo saameyn ku yeelatay dadka rayidka ee falastiiniyiinta tan iyo bilowgii sanadkan boqolaal ruux oo falastiiniyiin ayaa lagu dilay weerar ay qaadeen ciidamada israel ayna ku qaadeen markaa dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta arrintaana waxaa dhowr mar ka digay hay-adaha markaa qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka walow arrintooda un ay ku koobneed dhaleeceen oo aan marnaba wax tallaabaha laga qaadin israel tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka oo ay u geysanayso markaa dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxaana aada u kordhay dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoo weeraraduna ay noqdeen kuwo markaa u muuqda kuwo joogto ah oo loo geysanayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta dhinaca kalena hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee waddanka uganda ninka lagu magacaabo bobby wine ayaa markaa la xiray xili uu dib ugu soo noqday waddankaasi uganda oo uu kasoo noqday safaro dibadda ah oo uu ku maqnaa waxaa markaa la sheegay in sida ay ku doodayaan xubnaha xisbigiisa in xorriyadda laga qaaday xilli uu yimid garoonka intembe international airport ee magaalada kambala oo uu kasoo degay safaro dibadda uu ku maqnaan uu dib ugu soo noqday goobo badan ama dalal badan ayuu ku tegay safarro ay ka mid tahay koonfur africa qoraal ay soo saareen xubnaha markaa xisbigiisa gaar ahaan xogaayaha guud ee xisbiga ninka lagu magacaabo david lowis rubongoya waxa uu sheegay in markaa la xiray ayna xireen ciidamada uu ku tilmaamay inay ka amar qaataan rejiimka ama kaligitaliska yuweyne musafri hogaamiyaha wadankaasi uganda sidaana waxaa bartiisa twitterka ku qoray xogayaha guud ee xisbiga ugu dambeyntiina haddii aynu eegno warbixinada kale ee barnaamijkana waxaa markaa laleeyahay wadanka talyaaniga waxaa jiray lamaane iyagu markaa aroos ku dhigtay goob maqaayada ku taala wadankaasi iyagoo aan bixin lacagtii ay markaa iyaga iyo martidooda isticmaaleen ee kharashaadka xafladda ayayna ka tageen guud ahaanba dalka talyaaniga iyagoo gaaray dalka jarmalka majaalada the miror ayaa qoraysa in marka merone prioretti oo afartan sano jir ah iyo marwadiisa andre zavanja ay markaa ka tageen markaa xarun ay ku dhigteen markaa xaflad aroos oo ku taala waddanka talyaaniga iyaga iyo sidoo kale siddeetan xubnood oo markaa marti ahaa lacagta ku baxdayna ay ahayd lacag markaa aada u badan oo lagu qiyaasay ilaa sideed kun oo yuuro iyagoo aan lacagtii bixin ay gebi ahaanba wadanka talyaani ka tageen oo dalka jarmalka tageen majalada miror waxay markaa ku waramaysaa in milkiilaha maqaayadda oo lagu magacaabo enzo fabrizi uu ku eedeeyay lamaanahan inay ku fashilmeen inay bixiyaan dhaqaalihii laga rabay isagoo markaa sheegay inay ku doodayaan inay qeyb ahaan bixiyeen walow uu tilmaamay in lacagtu ay markaa ahayd lacag sideed ku dhow iyaguna ay qeyb yar ka bixiyeen iyadoo qeybtii kale aanay bixinna ay gebi ahaanba isaga tageen wadanka talyaaniga iyagoo gaaray wadankaasi jarmalka markaana dhegeystayaal waxad kuso dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay aryaadhaha kalemaanay waxaan maqli jira berigana loo baahan yahay isku duubniba dadkayagow dulli kaga baxdaan dadkayagow sharafta intiiyo deeqiya wanaag ku durduurataan war cabdullah waxaad ka tagtay urur daalin iyo dugaag lagu eryaa cadow lagu didshaa isku duubniba dugsi qaladin iyo dowlad lagu hantaa waar wallaweyne duubni kowdhi iyo midnimadana sheegaysaan waa horaannu ka tanaasulle somalilan markayga somalilan markayga bowmagojcadahawa kaledinkaga jidha war kalemaanay war mahaysiine madaxweynaha kenya welim ruuto safiiruu magacaabay laakiin somalilan u aqoonsadayo soomaaliyan mid soo magacaabay somalilan mid magacaabay hadda muqdisho hargeysa laba safaarood u kala joogayaan qoodha iyo xeraday haddaan aqoonsigii warnamiya william runti falkaasay gaandhaka kudhiiday mase ogaala kasuubi madayow laascaanood ku soo noqon maysid aryaadhaha horta wilyam rooti ma rayla odhiingaa waala asaa dhihi jira somalilan waa aqoonsahaayaah war madaxweynaha kenya master wilyam rooti wuxuu ku bannaanbaxayay ma somalilan bay ahayaanu iskaga dejinayaa safiirka u magacaabay warba haddi taas mayada dhibl anaguna gaalataan mid kale u magacaabaynaa war maxaad ula yaabaysaan axmed madoobe safiiru kenya u magacaabay war unii maakan fidhiinma adduunyo walgiibsaday maay war safiirkii soomaaliya nairobi u joogay tarsam edabdarradan markuu maqlay ma ka soo tegey sidii waqtigiisii horeo kale warbow farmaajo hadduu joogi lahaa tirsan wacdi waa ka imaan lahaa war kalemaanay waxaan maqli jiray lugta jeeni dhafta way jabtaay ma og waxaan idin leeyahay duulaan shisheeyaan maqliyo deriska qaarkiiye dulmi iyo anaaniyo hadii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhigaya dirir u tooghaya aryaadhaha qawaadhiijta haddaan lala dirinaayoba sokeeyo maaho saaxiibkay cabdulle wuxuu yidhi how hogaan kaastoo laaho howlgeelsha inuu hagaajiyaa haboon hogaan kaastoolla howlgeelsha inuu hagaajiyaa haboon war cabdullaw saaxiibka cabdulle aniguna waxaan la qabaa cid kasta oo hawshii loo xil saaro gudan weysa waa in ummada laga hor wareejiyaa sababtoo ah fidnada hadda taagan oo dagaalka khawaarijta caqabada ku ah waxay ka timid salka ku haydaa dad xilkii loo dhiibay gudan waayey oo eedana lishagayayaana biidina lishagayayaana war shaqadu waxay hadda joogtaa laba bilood ka hor madaxweynuhu markuu dhuusumay reebtagaayay meeshii ay joogtay yaahu yaa jugjug mahaaga joog ahaa heetaasu warlandundhiirirayaw dareeray dalnima deerna aha taas hadow war waa qowda maqashii waxnaha u qaban aryadhaha warka iga qasinina sida cabdulaan shirib soo wada ahe waxaa loo yidhi talan tab iyo xeel lahayn turuuq yaa xoogku toosime waar waxaa kaloo la yidhi tabantaabadiiyo iskuuti sanaanbay gacmo tamaahar ku yeeshaan waxaad kaloo ka tagtay hadday midigtu keli tahay daxarkuuma goyso tusma lagu maqaadewar waxaan kaloo maqli jiray telefoonkaaga xihan tiiraan yuu igu hayaa tallaaba ma qaadi karo tubtuna way iga fog tahay tijaabana waan wadaaye war khawaariijtu meel kastay ogaadaan in lagu soo socdo isgaarsiinta waa burburiyaan adiguna teleefoonkaaga xihanaad ku calaacalaysaa war ma nimankii arilayaad ka sugaysaa inay isgaarsiin dhaafaan aryaa adigaba orgageesa weyn haddow ku hirti lahay waa xabaday laheed oo hadda khawaarijtu arigay laayeen waadna hirtiyey miyay ku eeday rabaan war hooy joog khawaariju qiilkuuma weyde warbow xaaladdu waxay maraysaa al-shabaabka waa kanoo sidii cawsha kala yaaciye afku xooglayaashiiyo kuwaa beenta ugu qaybsan meel kastay adduunyada tagaan waa la soo heliye war bal ma isdhibaan intaan tigidhka loo goynin war waxaan abwaanguura ka maqli jiray daruufaha ilaah adduunkiyo haddaad nolosha diiddeen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan war maa sidaas abwaanguura anigoo dugsuqaraan dhigtaan maqli jiraye al-shabaab hadday dhagalaab daloola leeyihiin mar hore inta taladiisa qaataanay badda iyo webiyada isku qarqilaayeen haddan ba leeyahay badda soo ma jiireen miyay odhan lahayn khawaariijtu aryaadhaha kalemaanay xabad ma ogdiinoo war hee ma haysiine boholihi ee gobolka mudug ee ilaa shalay dagaalku ka socday saaka duqayn waa weynaa loogu daraa la yidhi ka kadibna ciidamadii iyo shacabkiyaa ku gurguurtaa la yidhi godadkina waa laysugu tago waa laysla galaa la yidhi wasiirka warfaafintoo haddaan shir jaraa'id qabtana wuxuu leeyahay boqol aan madaxa uga goynay muga gobolka mudug ma sii joogi doonaan he inta kale ha dambayse wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka wareer mudugu markay qole inta meel ku helaan baabahda ka dhigaan waxay yidhaahdaan sidaasaan inta xarigtiid uga dhignaan soo afjarnaye khawaarijtii hadda shabeelow ma la soo afjaray warreer shabeellada dhexa waxay dhahaan xabadaanku mariha ma warreer barig waxay dhahdaan bagah waar annagu xabaalwadaneed baanu dhahnaa inuu shacabka soomaaliyeed sharaf ku noolaado shabaabkii in badan diidanaa waa la shidayaa war mar haddii la shiilaayo oo lagu shabaaxayo shabeellow maxaa uga dhex lumay ehlu shayddaanka shargudban shaydaan xijaaban shaydaankii baa la shakaalay baan maqalnay shartoodii baa la xijaab bilaabay baan maqalnay shuba hadda shuba shuushow bax warbow wadinka sidii jinki u shidahayee eh. ma khawaariijtii baa fuqburaala noqotay waar ma cilaash baa loo furay war khawaariijtu marka foox lagu shido indhaa waxba kama arkaan waxaan maqli jiray eh. na dhaafa eh. waxyeeladiina na dhaafa warnananana dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa waar haddaba waxaad leedihiin sii baxeey sii baxeey jinigii safraayow sii baxee gawaariijta foox iyo bunbaa looga dhigay baase bi'an baa cashiya looga dhigay beer kalaan kalehe markii laga baquurshay jinniga been isruxayaane bugti maarta yeertaan ka helay baa'itankoodii warboga kalmaanay buntland war mahaysaaniine khilaafka hadda wasiiradii wuu ku faafay labadii doorasho iska soo horjeeda boosaaso lagu qabtayna wasiirka arrimaha gudaha juxa waa ka waxba kama jiraan weeye kadibna wasiir baa qaybtii dale inta u tegey ayuu inta u tegey xilka u kala wareejiyey gudoomiyihii hore iyo kay doorteen kadibna waxay gaartay heer laysu gabiyo waxaana bilaabay wasiirka arrimaha gudaha juxa wuxuuna yidhi nin kaleba salaan hayla korasamada ceebeede sugi may nin qoriyaw inuu suugiya ii tumaneh kadibna wasiirka cadaaladda maxamed cabdiwaaba u jawaabay wuxuu yidhi tagoogaha markay kaa jabsheen kuuma tudayaashu anigii ku tabantaabin jireen may tixgelin weysay tolkaa oo ku nacay maalintaa taagsan kari weydey anigii ku tabantaabin jiray may tixgelin weyde hayay waar baashu geertimarsimaa soo dhaaftay wah eleen reergarowni goomaara gorodaayen warmadow bow buntland garan mayside kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay waranna waxaan maqli jiray hooyadii federaalka horumarkeedu badnaayo howlihii u qabsoomay haldhaanto kaligeediiu heese aan lagu koobe buntland ay horumarkaagu weliga macabsaame aan maqli jiraye waxay isku beddesha maanta in gabaya laysku tiriyo war horta madaxweyne deni ma la helay war kalemaanee buntland ayadu waa isu gabaydeen koonfur galbeed isuma gabyaan mucaaradkii iyo muxaafadkiina kala jooga waa laga kari laayahay gareena mucaaradkiisa oo ma geli karaanuu yidhi baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo marna mucaaradka u tagayn marna lafta gareen u tagay uu xalkooda ku jirana weli go'aan kama soo bixin labada dhinac ninay wax isu ogolaadaan waa laga laayahay waraan hel baydho weliintoonma kooshiidii rooba ka dhihi barwaakigu dhiidi walnima aysidi dadkii gogoobeen beladka biya gali beero biya gali laakiin nima kasta nusgaantiya wale tal eray gasaaro naf i maallewa kudhii bohliislaami haysan magororaasan hagarka meelili leleeyo deeda dad badanka gaadi owlaadnaka gaadi waan hordhaanga linkudigi dadka dadna hewaaba goradaasana meeli linkudigoka deedahaayan ilaahay naxariistis dhahdiya ilaahay naxariis noo siihe warmadeeyow meesha bay dhabaa qaaday warmadeeyow khilaaf hadduu dhaco xalaydhalay in laga noqdaa loo baahan yahay waryadagunyo dad odnaad gaadhiyakiin sheegi wareersanta warmadeeyow reer midugu waxay dhahaan walaalaxaytame caanahana wada dhame war ana aytama makiinsheena daddaad gaadhiyakiin sheegay wallaahan liyeelayn sida u dhigay wallaahan ka akhrisanaynin inta oo dhaaf soomaaliday afqalaad kuma hadlina af soomaaliya waxaan kugu sheegaye idiin turjumi mayne soo barta af soomaaliga waa daadadka iyo roobab culus inay soo socdaan horaa looga digay soomaalidu meel kasta ay joogaan waa inay taxadiraan weliba idinka xaggiinna webiyadaa ku badana si wanaagsan u taxadira war soomaalidu roob iyo abaarba waa ka cabaadaane xaggeen noo roon waryawna ma owaadna ilaahw nahariista gudaantiye nahariisnoosiyalena waar aniguna waxaan maqli jiray roobow riglow kaalay riya kaalay warba waxaan maqli jiray asaama girgiidhan og dhagax ku wada jooga geeskooda ka xumbaye roobow ruglow kaalay waranna waxaan maqli jiray eh. allow roone roobey eh. roobna siiye roobey warana ayayday waxaan ka maqli jiray markii roob badani do'o eh. allow aftiyo awra daaqeenka war kalmaanay idinkoo rag waaweynaad ciyaalnimo u laabateene nugu kala wada maadafalba toddobaatan jira likiidhanay walba ummada wax la yaaben ficiis waxay yidhaahdaan geelow gulaa gaalow gumbululux war waxaad ka tagtay ah. gaala soo socotee ka gambo war kalamaanay waxaas war maahan anigaa war idin haya iga koobiya anoo shalay huteel xamar ku yaal maraya laabkiisa ayaa laydhow ii soo dalfiday hees qaraamiyehe annashow dadkii hore la joog fiican baanahaye oo taalihii iwaday baan ku idhi bahasha ii jooji kolkii uu istaagaan albaab sii furraa galaya xaflad iyo aroos bay hadda qola ku haysteene buuq iyo sawaxan baa ka jiray gudaha kiisaahe reer mudug hadduu yahay nin waa geesi qaab darane islaamihii baraan burburahayaan qaar ka caashaqaye dadkiioo saxbinayaan masraxa aaday kaligeeye asana marla'aan gabay tirshaan xoog u qayliyeye inta ceelka loo wada hashay ololka dayn weysa inuu kuraygu nuugay rabtaasaan isleeyahaye balliyada jafkoobiyo haddii kaynta laga raadsho shimbiruhu inay kala ordaan kama duqoobaane caku goranyo maantii la rado dheellidaan nacaye ha yeeshee ka tegay maalmahan gabayadaydiiye ma sheegsheegin jiiftooyinkii raatibka ahaaye jacburkana afka iga bartay uweyska dayn rabeye dhaaf kolkaan idhaahdana rag baa curiyo suugaane anna wiil masayr baanihiyo ruux xinaasa lehe goortan kala firayoon murtida dhab ugu qaashaarto deelqaaf iyo wuxuu iga noqdaa hadalku maamaaye xaggaad hey u sii leedihiin waa dhammaystiray xubintii kalamaan ayd maqlayseen guud ahaan waan egintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen knn n n gabagabada barnamijka waxaan kaga tagay heesa ku luuqeysa fanaanada aamin cabdulaahi xirse heestii caashiq wadaad marleeya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabaaddiino dawaaya xidha xabahay dabiblina awdka aanisa jarjaray intiiaana waalay wahabkaygu yuurura waabaydaygu maqan warankaa halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray on a wall. cashaqu wadaad male wadalowna kuma hadhoy waawaana kala tege